بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaan gelaynaa kitaabkii lixaad ama qaybtii iyo juskii markaa lixaad abulcaas بن الربيع ayaana noogu soo horeeya xadaثanii waa ii waramay oo waa ii sheekeeyo wax uu ii sheegay abulcaas fasadaqanii waana ii rumeeyey wawacadanii wuu ila ballamay fawafaa lii waana ii oofiyey nebigaa yidhi sala allahu عalayه wasalam ninka abulcaas bin rabiic ah ayaa ii hadlay hadalkiina waa ii run sheegay waa ila ballamay ballantiina waa iiga soo baxay sidii ay ku timidna way noo imaan doontaa <clears throat> kaana kaana wuxuu ahaa abulcaas bin rabiic alcabash wuxuu ahaa alcabashamiyu cabashami waxaa loola jeedaa reer beni cabdishams ayuu markaa ahaa waa la soo gaabiyo reer beni cabdishamsi ayuu ahaa alqurashiyu ee qurayshi ah shaaban shaaquu ahaa dhallinyaro mawfuura shabaabi dhallinyaronimadiisu ay buuxday kaamil tahay bahiyu rawnaqi ay bilicdiisa iyo muuqaalkiisuna ay bidhaamaysay iftiimayso raayaca almujtalli waa isku wada macno mujtalli baa raayacoo qurux badan ama dhalaalahaya saasuu markaa ahaa basadat way fidisay calayhi korkiisa annicmatu nimcadii baa dilaaliha hooskeedii isku fidisay wuxuu noqday nin aad iyaad u hantiilo ah oo nimcadii hooskeeda nin fadhiyo hoosteedoo kale ayaa markaa lagala dhigay wajallalahu alxasabu wajallalahu waxaa isi soo wareejiyey alxasabu xasabkii iyo qabiilkii ama dadnimadiisii biridaa'ihi go-iisii markaa isku soo wareejisay macnaha asagoo dhan nin xasab u saaxiib ah ayuu noqdoo meel kastay ka koobtay faqada wuxuu noqday maalan tusaale ayuu u noqday lilfurusiyati alcarabiyati lilfuruusiyati alcarabiyati carabiyanimada ama carabta fariidnimadoodii ayuu mithaal u noqday ee tusaale bikulli maa fiiha wax walba oo min qasaa'ili اlanafati waalkibriyaat isla weynida iyo santaagidda khisaaladeeda iyo arrimooyinkeeda oo dhan ayuu uga noqday nin fariidnimo ah iyo wa mukhaayili lmuruu'ati muruu'ada iyo dadnimadii aragtida wanaagsan calaamaadkeeda iyo walwafaa'i ballan oofinta wa ma'aafiri اlictisaazi buu noqday ma'aafir ma'aairta iyo doorashada xagga ictisaaska iyo sharafta bituraabi alaabaa'i waalajdaadi bituraafin buu noqday mid turaaf ah oo ka dhaxla aabbayaal iyo awoobayaal intaasoo dhan buu awoobayaal iyo aabbayaal ka qaatay waqad wariha wuxuu ka dhaxlay abulcaas xubba tijaarati tijaarada iyo ganacsiga jacaylkeeda can qurayshin qoraysh ayuu ka dhaxlay oo saaxibati rixlatayn labadii rixlo u saaxiib ahaa rixlatu shitaa iyo sayf raggii laga soo gaaray ilaahay qur'aanka ku tilmaamay raggaa quraysheed ayuu ka dhaxlay rixlata shitaa'i iyo wa rixlati sayfi shitaa'iga iyo xilliga qaboobaha ahna yaman bay aadi jireen waayo ayadaa kululayd wakhtiga sayfka ahna shaam bay aadi jireen ayadaa qaboobeen rixlata shitaa'i xagaagii rarashadiisa iyo sayfi iyo warixlati sayfi jiilaalka rarashadiisa fa kaanad waxay ahayd rakaa'ibuhu rakaa'ibtiisa waa geeliisii iyo hantidiisii iyo waxa tijaarada u aada laa tafta'u kuwa aan ka go'in oo aan ka joogin aan ka daalin bay ahaayeen daahibatan aayiba inay baxayaan iyo inay soo gelahayaan bayna makkata washaam maka iyo shaam bay saa ugu kala dhaxeeyeen wa kaanad waxay ahayd qaafilatuhu qaafiladiisa hantidiisa waa waxa geela iyo waxa saaranay tijaaradiisa tadum mid ka kooban mi'atu min alibili boqol geel ah iyo wa mi'atayni min alrijaali laba boqol oo rag markaa ka mid ah wa kaana annaasu dadku waxay ahaayeen yadfacuuna kuwa u dhiibta ilayhi xaggiisa biamwaalihim maalalkooda liyatajira lahum suu ugu soo ganacsi geeya bihaa ayada fowqa maalihi maalkiisa ka kor maalkiisa wixii ka sarreeya inuu u soo tijaareeyo macnaha maalkiisana uu u sii dheer yahay inay xoolo u dhiibtaan bay dhihi jireen shaam markaad aadayso noo ganacsi waana limaa balow wixii ay ku arkeen oo ay ku ogaadeen min xidqihi xarifnimadiisa sida uu aad ugu yaqaana ganacsiga iyo wa sidqihi runtiisii wa amaanatihi amaanadiisada wixii ay arkeenoo xidqigiisii ah waa fahmadiisii badan iyo inuu aad ugu fiican yahay ganacsiga iyo sidqigiisa iyo runtiisii amaanada labadaa waxyaabood waa wa labadaa waxyaaboodoo ganacsigu uu ku fiicnaado run iyo ammaano hadday dhex gasho qofku inta badan xoolihiis way wanaagsanaadaan laakiin labadaa cagsigeeda hadday timaado waa been iyo khiyaane inta badan inaysan barakoobin baa suuragal ah wa kaanat waxay ahayd abulcaas khaalatu habaryartii khadiija binti khuwayladin zawju muxamed moxamed ibni cabdillaahi xaaskiisa ah tunzilu mid dejisa min nafsihaa nafsadeeda mansilata alwaladi min ummihi booska wiilka uu hooyadii kaga sugan yahay yay ka dejin jirtay uu kaga deganaa abulcaas waayo khadiija ayaa habaryar markaa u ahayd u khadiija binti khuwayladin walaasheed ayaa markaa dhashay marka abaryartii khadiija waxay ahayd oo nebigu qabay sala allahu calayhi wasalama tunziluhu miduu ka dega ama ay ka dejiso min nafsihaa nafsadeeda mansilata alwaladi min ummihi waladka meesha uu hooyadii ka jooga wa tafsaxu lahu waxay u faaxisay waxay u ballaarisay ee ay u fidisay lahu asaga fii qalbihaa qalbigeeda iyo wa baytihaa gurigeeda makaanan makaan iyo boos ayay uga dejisay marmuuqan oo sarraysa makaan marmuuq ah oo sare oo sharaf leh oo yanzilu fiihi uu ka degi jiray cala alraxbi waalxubbi si soo dhoweyn iyo kalgacayl ku jira gurigeedii way u furtay qalbigeedii way u furtay makaan buu ka lahaa uu ka dega cala alraxbi waalxubbi jacayl iyo soo dhoweyn labadaba ku sugan walam yakun ma ahayn xubbu muxamed moxamed ibni cabdillaahi waa rasuulkee jacaylka uu u qabay asagana liabilcaas biaqala mid ka yar min xubbi khadiija khadiija jacaylkii lahu ayuu qabtay wiilka ay habaryarta u tahay walaadana mid ka hooseeyo ka yarna ma ahayn wa marat ilacwaam acwaamtii iyo sannadadii ayaa maray siraacan si deg deg ahoo khifaafan fudud si deg deg ah bay sannadihii u socdeen calaa binti muxamed moxamed gabadhiisi bni cabdillaahi fashabbad way kortay ayadana waayo macnaha gabadhaana waa gabadhii nebiga u weyneed ee zaynab ahayd ayadoo markaa yar xilligaa ayaa sannadihii si degdeg ah ku soo marayoo fudud calaa binti muxamedin calaa beyti muxamedin nebi moxamed gurigiisa ibna cabdillaahi fashabbad waxaa barbaartay oo kortay zaynab oo kubra banaatihi gabdhihiisa kuwa ugu uguwatan ugu weyn markaa ka mid ah gabdhaha uu nebigu dhalay zaynab ayaa markaa u weyneed oo wataftaxat way furantay kamaa sidii tatafataxu zahra ubaxa uu u furmo ubuxu mar allaala marka uu soo baxo uu isku wesweystaa cabbaar markuu jooga waa kala furmaa oo sidii weel oo kale ayuu markaa u furmaa sida zahriga iyo ubaxu uu u furmay u furfurantay ayadana waa magaceeda waa zaynabe oo gabdhihii nebiga u weynayd ah fawaaxatu shadaa fawaaxatu shadaa udugiisana oo meel dheer gaarayo oo cumar mar allaala markuu soo baxo qaar baa aad aad u udga udugiisa iyo caraftiisana fawaaxa ay tahay meel sir markaa ay gaarayso ubax noocaas oo kale suu u furfurmoo kalay u furfurantay bahiyatu raw aragtidiisuna ay qurux badan tahay ubax quruxdiisu ay aad iyo aad u fiican tahay intaa ka bacdi udugiisana meel kasta uu markaa gaarahayo suu u furfurmow u kobcow u koro yay zaynab markaa u kortay ayadana fadamaxat waxaa u soo hanqaltaagay ilayha xaggeeda nufuusu abnaa'i saadati saadadii iyo odayaashii madaxdii ilmahooda nafafyaalkeeda saadadii albahaaliili ee aan sharta lahayn bahaaliil waa dadka sarsare markaa ah dadka sarsare ah oo qiimaha badan le dheh ama kaamil ka ahee nusqaanta aan lahayn oo min ashraafi maka maka kuwooda ugu ashraafsane ugu sharafta badan ka mid ah raggii noocaas ahaa wiilashoodii ayaa nafafyaalkoodii oo dhan waxay u soo hanqaltaagtay zaynab xaggeeda wa kayfa laa say maya ku dhici kartaa saysan ugu soo hanqal hanqaltaagin waaye wahiya ayadu waa zaynabe min acraqi banaati qurayshin quraysh gabdhahooda kuwa ugu sarsareeya bay ka mid ahayd xasaban xagga dhalashada wa nasaban iyo xagga nasabka labadaba wa akramihinna kuwa ugu karaamada badan bay ka mid ahayd umman wa abban hooyo iyo aabbe waayo nebi moxamedna waa dhalay sala allahu calayh wasalam khadiijana waa hooyadeed wa askaahunna kuwa ugu tahiran baa dhalay khuluqan iyo wa adaban xagga aadaabtii khuluqda xagga aadaabta iyo khuluqda iyo dabeecadda walaakin laakiinse annaa lahum sideebay ugu sugnaanaysaa wiilasha an yadfiruu inay ku guulaystaan bihaa ayada say ku heli karaan waay gabadha gabadhaa qiimaha iyo cizigaa iyo sharaftaa leh aba u hanqaltaagaana dhallinyaradee walaakin annaa lahum say ugu sugnaanaysaa an yadfaruu inay ku liibaanaanay ku dheefsadaan bihaa ayada waqad xaa waxaa kala dhex galay duunahum ayaga iyo wa ayada ibnu khaalatihaa ina habaryarteed abulcaas rabiic abulcaas bin rabiic ayaa kala dhex galay wiilashii hanqaltaagahayay iyo gabadhii asagaa dhexda uga soo baxay macnaha fata oo ahaa fata fidyaani maka fata fidyaani maka dhallinyarada maka ninka u haysta ee ugu soo dhow amase midka ugu qiimaha badan ka mid ah ayaa kala dhex galay lam yamdi kama soo wareegan calaa iqtiraani zaynab binti muxamed lcaas isku marnaantoodii waa arooskeedii guurkii ayay zaynab iyo ninka lagu magacaabo biabilcaas ilaa sanawaad sanadooyin macduudaatin oo fara ku tirisa maahane xataa ashraqad ilaa ay iftiintay bitaaxa maka maka bannaankeedii barxaddeeda binuuri ilaahi nuurkii ilaahiga ahaa nuurkii alla soo dejiyey alasna ee iftiinka badnaa yaa isla markii bidhaamay wabacaa allaahu ilaahayna wuxuu soo bixiyey nebiyahu nebigiisii muxameda muxamed ahaa bidiini اlhudaa wاlxaqi diinkii hanuunka iyo xaquu la soo bixiyey oo amaruhu wuxuu amray ilaahay nebiga bian yundira inuu u diga cashiiratahu qaraabadiisa alaqrabiina kuwa markaa ugu dhow dhow qaraabadaada kuwa ugu dhow dhow diinka gaarsii baa la yidhi fakaana أwala man aamana bihi qofkii ugu horreeyey ee nebi moxamed rumeeyey oo min annisaa'i xagga dumarka ama haweenkaa zawjatuhu zawjadiisii bay ahayd khadiijata binti khuwayla iyo wa banaatuhu gabdhihiisii zaynab wa ruqaya wa umukalfuum iyo wa faadimatu faadima afartaa gabdhood iyo hooyadood xagga dumarka dadkii u horreeyey rumeeyey ahaayeen cala arahmi ayadoo ay jirto min anna faadimata faadima kaanad inay ahayd saqiira mid aad u yar aandaaka daaka wakhtiga xilligaa nebiga la soo saarahayay waxay ahayd gabar aad yaad u yar hayra laakiin anna sihrahu nebiga xididkiisii ninkii xididka la ahaa ee gabadha ka gursay waa abalcaase keliya wuxuu nacay an yufaariqa inuu faaruquu ka taga diina aabaa'ihi aabbayaalkii diinkoodii wa ajdaadihii awowayaalkii abaa wuxuu diiday an yadkhula inuu galo ee uu qaato fii maa dakhalat wixii ay gashay fiihi maaga zawjatuhu naantiisii zaynab zaynab wixii ay gashay diintiina ilaah soo dejiyey ee nebi moxamed lagu soo dejiyey qaadashadii ay qaadatay abilcaas waa u diiday inuu qaato cala araqmi ayadoo ay dirto min annahu asaga kaana inuu ahaa yasfiihaa bisaafi alxubbi yasfiihaa buu ahaa mid u gaar yeela yusfiihaa bisaafi alxubbi jacaylkan u saafinimo badan ayuu u gooni yeeli uu u qabay gabadha wayamxaduhaa min maxdi alwidaadi mid waraabiya buu ahaa oo cabsiiya min maxdi alwidaadi kalgacaylada iyo jacaylada weelkooda ama galaaskeeda mid ka waraabiyana wuu ahaa macnaha waa isistacaro waxaa loola jeedaa aad buu gabadhana u jeclaa asagoo gabadhiisaa u jecel ayaa haddana wuxuu ku gacan seeray ee uu diiday inuu galo diintii ay gashay inuu qaato diintii ay qaadatay walama shtadda markay ku adkaatay ku darnaatay annisaacu doodi iyo dagaalkii bayna arasuuli rasuulka u dhaxeeyey salawaatu llaahi wasalaamuhu calayh iyo wabayna quraysh quraysh dagaalkii u dhaxeeyey qaala bacduhum qoraysh baa qaarkood libacdin qaarka kale waxay ku dhaheen wayxakum war liibaantiiniiye innakum adinku qad xumiltum waxaad ka xambaarteen can muxamadin muxamed waxaad ka qaadeen humuumahu humuumtiisii iyo murugyaalkiisii waana bitaswiiji fatayaatikum dhallinyarayaalkiinii guurkii ay guursadeen min banaatii gabdhihiisa gabdhihii aad laga guurguursaday waa humuum iyo dhibaato laga qaaday waayo gabadha kuu joogta marka lagaa guursaday aqal kaa gasho wax badan baad hurdi kartaa laakiin intay cajiin doonaysay kombyuutar aadaysii internet gelaysay soo noqonayso murugtaadu ma dhammaanayso sababtu waxay tahay maxay la imaan doontaa maxay keeni doontaa marka qorayshi waay waxay istusiyeen in moxamed hammigii saarnaaba aad ka qaateen qurayshay idinkaaba istariixiyey bay dhaheen waana guurkii dhallinyaroyaalkiinnii ay gabdhahoodii gabdhihiisii guursadeen ee falow radadtumuuhunna haddii aad u celisaan falow radadtumuuhunna haddii aad ilaahi xaggiisa gabdhihiisa aad u celisaan taasi way fiican tahay lianshaqila bihinna cankum waa ku mashquulayaa ayagiiyo idinka xaggiina waa idinka mashquula ilan dheer dhowr gabdhood oo garooba hadday guriga u fadhiyaan qaarna ciyaal ay wataan goor muu ka gaari karaa inuu wax idin dhaha iyo inuu di idin gaarsiiyo waa ma jirto saa darteed gabdhahana u fura una celiya yanshaqila suu ugu mashquula bihinna gabdhaha xaggooda cankum xaggiina uu idinkaga mashquula faqaaluu waxay dhaheen qoladii kale nacam haa alra'yu maa ra'aytum ra'yiga waa waxaad aragteen waay wallaahi fikrad fiican waayabay dhaheen waa mashaw waxay soo aadeen qoraysh ilaa abilcaas wa qaaluu lahu waxay ku dhaheen faariq fur saaxiibataka naagtaada fur bay dhaheen naagtaada saaxiibadaada yaa abalcaas waradduhaa celi ilaa beyti abiiha aabbaheed gurigiisa ku celi wa naxnu annagaa nusawijuka kuu guurinayna aya imra'atin naag allaala naagtii tashaa'u aad doonto oo minka raa'imi caqiilaatin gabdhaha sharafta leh kuwooda ugu fiicfiican oo qoraysh ah annagaa kuu guurinayna hanti iyo lacagna annagaa kaa bixinayne middaan sii daa dhaheen qaala wuxuu yidhi ama faqaala wuxuu dhahay laa maya wallaahi baan ku dhaartee inii anigu laa ufaariqu furi maaya saaxibatii xaaskaydi saaxiibadayda ma furaayo buu yidhi ilaan saaxiibada xaaskaa loola jeedaa wamaa uxibu mana jecli anna lii inay ii beddesho bihaa ayada nisaau dunyaa jamiican hal naag unbaad sheegaysaan dumarka adduunka joogoo dhan haddaad iigu beddeshaan walla aanan ku dooranayn buu yidhi amaa ibnataahu amaa labadii gabdhood ee nebiga uu dhalay waa ruqaya iyo umu kalhuum faqad tulliqataa waa loo furay wa xumilataa waxaa loo xambaaroo loo raray ilaa beytihi gurigiisii muxamed gurigiisii macnaha gurigii laga soo guursaday aabbahe ayaa loo raray waayo labadan gabdhood waa ruqayo mukaltuumi abiilahab laba wiil uu dhalaa kala qabtay saa darteed way u fureen ayaga ulliqat wa xumilat waxaa loo xambaaray labadoodii ilaa beytihi fa fasur waa uu ku farxay alrasuulu rasuulka salawaatu ullaahi calayhi biradihimaa celitaanka iyo biradihimaa celitaanka ilayh xaggiisa loo soo celiyey furinkii loo soo furay rasuulku waa ku farxay sala allahu calayh wasalam watamannaa wuxuu jeclaystay anna low facala hadduu samayn lahaa abulcaas kamaa facala saaxibaahu say labadiisii saaxib yeeleen labadii wiil ee ruqayo iyo umukaltuum kala qabay say u soo fureen abulcaasna inuu u soo furo zaynab nebigu waa tamaniyey sal alla alayh wasalam aad markaa u jeclaystay hayra laakiin annahu asagu maa kaana yamliku ma aha mid hantay min alquwati awood iyo xoog maa yurqibuhu bihi uu kugu qasbo asiga calaa daalika arrintaa ma laha awood uu yidhaahda kufur walam yakun mana aysan ahayn weli qad shurica mid la sharciyeeyey bacdun markaa kadib taxriimu zawaaji اlmu'mina min almushrika xilligaa maysan soo degin aayadda laahunna xilun lahum walahum yaxiluuna lahunna aayaddaa ma aysan soo degin aayadda mu'minka mushrikadda looga xaaraantinimaynaayo waa uu qabi karay diin marka la fiiriyo awooduu kaga furana ma lahayn laakiin asagaa ku dhegay naagtiisa walamaa haajara markuu hijrooday alrasuulu rasuulku salawaatu اllaahi wasalaamuhu calayhi ila almadiina magaaladii madiina washtadda uu abkaas uu xoogaystay amruhu amarkiisa fiiha magaaladii madiina oo kharajad ay soo baxday qurayshun qurayshna liqitaalihi la dagaalkiisii nebigay la dagaalamaan fii bederin ira abulcaas abulcaas waxaa lagu cadaabiyey oo lagu loo dhibgeliyey lilkhuruuji inuu la soo baxo macahum nicigooda ildiraaran cidhiirin waa lagu qasbayoo waa lagu iltiraariyey inuu ciidanka soo raaco id waqti lam takun bihi aysan uga sugneen abulcaas radbatan rajo iyo jaceyl fii qitaali lmuslimiin inuu muslimiinta dagaallo galo walaa rabbu danna kama lahayn fi nayli inuu gaaro minhum xaggooda walaakina laakiinse mansilatahu sharaftiisa oo fii qowmihi qoomkiisa uu ku dhex lahaa ayaa xamalatu waxay ku xambaartay calaa masaayiratihim inuu la soo socdo ee uu soo raaco xamlan xambaarid sharaf buu lahaa nin laga dambeeyo dadka odayaashana waa ka mid ahaa ee akhayaarta ah hantida badan taasaa waxay ku xambaartay inuu soo raaco calaa musaayaratihim xamlan xambaarid waqad injallad way faydantay oo waxaa dhammaatay badrun dagaalkii beder wuxuu ku dhammaaday can hasiimatin jab munkaratin oo xun oo liqurayshin qoraysh soo gaaray adalla taasoo dullaysay macaaqisa shirki shirkiga santaagiisii waa isla weynida shirkiga jebisay oo qasamad jebisay dahra dawaaqiyatihi shirkiga kuwii dawaaqiitu ay madaxweynta u ahaa dhabarkoodii fa fariiqun kooxna qutila waa la dilay wa fariiqun usira koox waa la soo qafaalay wa fariiqun kooxna eh, najaah waxa uu ku badbaaday alfiraaru carar saddexdaasay kala noqdeen wa kaana waxaa ahaa fii zumrati اlasra dadkii la soo qafaalay waxaa ku jiray abulcaas oo zawjo zaynab binti moxamed salawaatu اllaahi wasalaamu calayh gabadhii nebiga ninkii qabay abulcaas ahaa yaa ku jiray dadkii gacanta soo galay farada wuxuu ku farad yeelay uu ku qoray annabiyu uu ku xugmiyey calayhi asalaatu wasalaam cala alasara dadkaa qafaalkaa dushooda fidya furasho yaftaduuna inay ku furtaan bihaa furashadaa anfusahum nafafyaalkooda min alasri qafaalkay qafaalo yihiin inay isaga furan karaan wa jacalahaa wuxuu yeelay rasuulka tataraawaxu waxay isku furtaan wax u dhaxeeya tataraawax inta u dhaxaysa bayna alfi dirhamin wa arbacati alaaf afar kun inta u dhaxaysa kun ilaa iyo afar kun oo diinaar inay markaa isku furan oo dirham ah inay isku furan karaan wajacalahaa rasuulku wuxuu u xadiday tataraawaxu inta u dhaxaysa bayna alfi dirhamin kun dirham iyo wa arbacati aalaafin afar kun xasba manzila waxaa loo fiirinayaa intay derajadiisu tahay alasiiru qofka qafaalkaa fii qowmihi qoomkiisa sida uu mansilo iyo derajo ugu haysto uu nin oday ah oo kaaba qabiil ahoo sarreeya qoomkiisuu ka yahay iyo wa taajirnimadiisa intuu hanti haysto ila nin iska maskiin ah oo laiska soo qafaalo iska yimid meeshii afar kun ha laga qaada la dhihi maayee waa loo qafiifinayaa haddii nin sare ahaana afartaa kun baa la gaarsiinayaa almuhiim waa kun ilaa iyo afar kun inta u dhaxaysa wadafiqad waxay guda gashay alrusulu ergadiina taruuxu wataqdu inay rawaxaysay galab imaanayso ayna soo soo dhaylmanayaan wataqdu ayna ku soo kallahayaanay ku kala socdaan bayna maka waalmadiina maka iyo madiina inta u dhaxaysa xaamilatan ayagoo xambaarsan min almaali maalka xaggiisa maa taftadii bihi asiraha waxay qafaalkooda kaga furtaan qof walba qofkii ka xidhnaa hanti buu wadaa marna galab buu soo gelayaa madiina kuwana way ka soo baxayaanoo subax bay maka soo gelayaan saasaa laysku dhaafdaafahayey inay rawaxayaanay hayaan madiine iyo maka inta u dhaxaysa ayagoo xoolo wadaa xoolahaasay ku furtaan asiirka laga haysto fa bacadat way soo dirtay zaynabu zaynaba rasuulaha ergaheediibay soo dirtay ila almadiina ila ninkeediibaa la haystaa aabbaheed baa haystaa nebigaa dhalay sala allahu calayh wasalam gabadha ayadana sida dadkii oo kale yay soo dirtay ergadeedii ila almadiina yaxmilu asagoo xambaarsan oo wada fidyata sawjiha ninkeedii abilcaas wixii lagu furan lahaa wa jacalad waxay yeeshay fiiha fidyadii ay soo dhiibtay ku soo dhex dartay qilaadatun kuul ama silsilad kaanad uh, kaanad ahayd ohdatha mid u soo hadiyaysay kuushaas waxaa u soo hadiyeysay zaynab lahaa ayada ummuhaa hooyadeed khadiijata binti khuwaylad yowma maalintii zafathaa loo aqalgeynayey ilaahay abilcaas xaggiisa waxay ku soo dartay kuul ama silsilad silsiladaasoo habeenkii aqalgeynteeda hooyadeed ay hibe ahaan markaa u siisay falammaa goortii ra'a uu arkay alrasuulu rasuulka alqilaadata silsiladii mar allaala markuu arkay ilan wuu yaqaanaaye khashiyad waxaad dabooshay wajahulkariim wejigiisii sharafta lahaa waxaad dabooshay khilaala go' shafaafa oo jilicsan waa iska isticaara min alxusni waa murugyo darteed alcamiiqi oo aad yaad u xeel dheer rasuulka sala allahu calayh wasalam mar allaala markuu kuushii iyo silsiladii gabadhiisii arkay ayadoo rabta inay ku furata ninkeeda rasuulku waxaa qabatay macnaha loola jeedaa xusni iyo murubyo camiiqahoo aad iyo aad u dheer wa raqa liibnatihi gabadhiisbuu u calool jilcay ashadda raqqa cala iyo raqay raxariis iyo dabacsanaan tan u daran uma altafata wuxuu eegay ilaa asxaabihi asxaabtiisa wa qaala wuxuu yidhi inna zaynaba zaynab bacafad waxay soo dirtay bi haada almaali xoolahan liftidaa'i furasho darteed bay u soo dirtay abilcaas ay ku furanayso fa in ra'aytum haddaad aragtaan an tudliquu inaad u sii daysaan lahaa ayada asiiraha qafaalkeeda wa tarudduu waadna u celisaan calayha dusheeda maalahaa maalkeeda waa hadday idinla noqoto fafcaluu sameeya buu dhahay nebiga sal alla alayh wasalam qasab ma jiro idinkaa iska leh saad doontaad ka yeelan kartaan laakiin haddaad aragtaan buu leeyahay rasuulka walow samaxt waa hadday idinla noqoto ka warrama ee saxaabadaydiiy haddaad u sii daysaan qafaalkeeda xoolaheedana aad u celisaan sameeya fa qaaluu waxay dhaheen nacam waa yahay rasuulkii allah bay dhaheen wa nicmata caynin wa nicmata cayn waxay ula jeedaan sanafcalu waan samayn doonaa waxaad dalbatay si ay indhahaaga ugu qaboobsadaan rasuulkii allah waa samaynay indhahaaga ku qaboobsayaa rasuul allah hayra laakiin ana nebiya nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ishtarada wuxuu ku shardiyey calىa abilcaas qabla iطlaaqi saraaxihi intaan abilcaas waddadiisa loo sii daynin wuxuu sharad uga dhigay an yusayira ilayhi inuu u soo socodsiiyo u soo diro ibnatahu gabadhiisa zaynab min gayri ibطaa'in daahitaan la'aan si deg deg ah buu yidhi gabadha iigu soo musaafuri yusayir ilayhi inuu xaggiisa usoo diro usoo safriyo ibnatow gabadhiisii zaynab min hayri ibطaa'in famaa kaada ma sigin abulcaas yabluqu inuu gaaro maka xataa baadara ilaa uu u degdegay ila alwafaa'i inuu oofiyo bicahdi nebiga ballantiisii ballantii uu soo qaaday faamara wuxuu amar ku siiyey zawjatahu naagtiisii bilisticdaadi bal inay u diyaargarowdo liraxiili safar wa akhbarahaa wuxuu u sheegay bianna rusula abiiha aabbaheed dadka uu u soo diray yantadiruunaha inay ku sugayaan hayra baciidin meel aan ka fogayn can makata maka raggii loo soo diray inay soo kaxeeyaan gabadhana meeshaas bay joogaan buu yidhi meesha ayay markaa kugu sugayaan waa ciddu lahaa wuxuu u diyaariyey zaadaha sahaydeedii wa raaxilataha gaadiidkeedii wa nadaba wuxuu ku guubaabiyey akhaahu walaalkii camar ibnu rabiic limusaaxabatihaa inuu raaco gabadha in allaala inta maka laga bixinaayo inuu raaco iyo wa tasliimihaa ku sallimitaankeeda limuraafiqihaa ragga raacahaya yaddan biyaddin gacan iyo gacan inuu ugu sallimo taana walaalkii buu u xil saaray walaalkii ayuu markaa u xil saaray intaa ka bacdi tanakaba camr ibnu rabiic waa wiilkii walaalkii ahaaye wuxuu qoorta surtay awsahu qaansadiisii qaansadiisii buu garabka saartay waaye tanakaba qoorta ayuu surtay camr bin rabiic qawsahu qaansadiisii waxamala wuxuu xambaartay uu qaatay kinaanatahu gabooydiisii waa kiishka gamuunka lagu shubto wa jacala zaynabna wuxuu yeelay fii hawdajihaa hawdajkeeda waan soo tilmaanay waa meel dumarka lagu qaadi jiray wa kharaja bihaa wuu la baxay min makkata makuu kala baxay jihaaran si cad nahaaran maalin ah calaa mur'i min qurayshin qurayshna ay arkayso fahaaja alqowm qoomkii baa ku kacay wamaaju way dhex galeen isla markii la arkay waa lagu soo tuursamay asagoo dhanba waa laysugu yimid meeshii oo dhanba waa la yimid walaxiquu way haleeleen oo way ka daba tageen bihimaa labadooda xataa adrakuuhumaa ilaa ay haleeleenay uga daba tageen hayra baciidin meelaan fogayn warawacuu way cabsigeliyeen zaynab waafzacuuhaa way u hanjabeeno way cabsigeliyeen macnaha way tahdiidiyeenoo way u hanjabeenoo way cabsi geliyeen cinda daalika markaa agteeda watara wuu adkaystay caam qawsahu qaansadiisibuu xoog ku xirtay ama xoog ku jiiday wanahara wuxuu daadiyey kinaanatahu gaboydiisibuu bayna yaday waa gamuuntii hortiisibuu ku daadiyey wa qaala wuxuu yidhi wallaahi allaan ku dhaartaye laa yadnu uma dhowaado rajulu nin oo minhaa gabadha xaggeeda ilaa hadduu u dhowaado wadactu waan saarayaa sahman gamuun ayaan fii naxrii dhuuntiisa saarayaa buu dhahay ninkii gabadhaa u dhowaadaa wa kaana wuxuu kaloo ahaa camr raamiyan shishyahaan laa yukhطi'u lahu sahmun aan gamuun la gafin nin noocaasuu markaa ahaa fa aqbala calayhi abuu sufyaan bin xarbin baa soo qaabilay kaana abaa sufyaan qad laxiqan bilqowmi mid qoomka ka daba yimid buu ahaa nin caaqilna waa abu sufyaan wa qaala lahu wuxuu ku yidhi yabna akhi walaalkay wiilkiisiiyow kuf cannaa nabalaka naga jooji buu dhaha marka hore niblooyinkaaga iyo nablaka naga jooji gamuunkaaga xataa nukallimaka aan kula hadalne is-afgarad ha yimaadee naga jooji fakafa wuu ka istaajiyey canhum xaggooda faqaala lahu wuxuu ku yidhi innaka adiga lam tusib ma asiibin fii ma sanacta waxaad samaysay waxaan aada samaysay wax fiican ma camaro falaqad kharajta waad la soo baxday bizaynab calaaniyatan si muuqata calaa ru'uusi nnaasi dadka madaxyaalkooda wa cuyuununa indhaheennana naraan arkayno indhaheennana tara ama nara aan arkayna ama ay arkayso waqad caraf waad og tahay waqad carafat اlcarabu carabi waxay ogaatay jamiicuhaa dhammaanteed amra arinta nakbatuna ee jabkeena nakbaha iyo jabkan nagu dhacay arinteeda iyo carabi ogaatay nakbatina bay ogaatay oo fii badrin beder nagu dhacay iyo wamaa asaabanaa na asiibay calaa yad abiiha muxamed aabbaheed moxamed ah gacantiisa wixii nagu soo gaadhay faidaa kharajta haddii aad la baxda biibnatihi gabadhiisa calaaniyatan si muuqata kamaa facalta saad samaysay oo kale saad hadda yeeshay oo kale ramatnaa way nagu soo tuurayaan alqabaa'ilu qabiilooyinku waxay nagu tilmaamayaan biljubna fulaynimo oo safadnaa waxay nagu sifaynayaan bilhawaani daciiftanaan iyo wadulli dullinimo ninkii dhibaateeyey gabadhiisa ayaa laga ag mariyey oo agtoodii la mariyey waxna way ka qaban waayeen dulinimay nagu noqonaysaa buu yidhi iyo si dulli iyo dullinimo markaa ah farjic bihaa la celi la noqo gabadha wastabqaa ku haay oo waxaad ku baaqi yeeshaa fii bayti zawjiha ninkeeda gurigiisa ayaaman maalmo xataa idaa taxaddaa annaasu ilaa ay dadku ku sheekaystaan biannanaa annagu radadnaahaa inaan celinay oo saa ay ku sheekaystaanay ogaadaan ilaa xaalku uu markaa meeshaa marahayo fasulliha la baxsa markaa min bayni adhurinaa dhexdeenna sira si qarsoodi ah kole hadda hana ceebaynine gabadha balcediyo gurigeeda geey mar allaala markii ay dadkuna ogaadaan inaan celinay aayar la soo dus min bayni adhurinaa sira alxiqhaa haleelsii oo ka dabageey oo u geey alxiqhaa haleelsii biabiihaa aabbaheed famaa lanaa annaga bixabsihaa xelitaan aan ceshano canhu xaggiisaan ka celino gabadhiisa xaaja wax waxdana noogu jirta ma lehe hadda haddaan zaynab baan xabisaynaan dhahnoon celino wax dana noogu jiraa ma jirto faradya wuu raalli noqday camar bidaalika arrintaa isla hadalka iyo afgaradku waa shay wanaagsan wa acaada zaynaba zaynabna ilaa makuu ku celiyey uma kabacdi maa labisa ma daahin an akhrajaha inuu ka dhex saaray minhaa xaggeeda laylan habeen bacda ayaamin macduudaat maalmo tirsan kadib oo aslamahaa wuxuu u dhiibay ilaa rusuli abiihaa aabbeed raggii uu soo diray yaddan biyadin kamaa awsaahu akhuuh sida uu walaalkii ula soo dardaarmayba ilan walaalkii baa yidhi rusushaa gacanta ka saar aqaaba wuu nagaaday abulcaas fii maka markuu ku nagaaday bacda firaaqi zawjatihi naagtiisii faraaqitaankeedii bixitaankeedii kadib zamanan waqti buu maka joogay xataa idaa kaana markii la gaaray qubayla fatxo maka wax yar biqaliilin wax yar ka hor kharaja wuu soo baxay ila shaami shaam buu soo aaday waa abilcaasa fii tijaaratin lahu ganacsi asaga uu laha buu u soo aaday falamaa qatala markuu soo laabtay raajican asagoo kusii sii socdoo ku laabtay ilaa makka wa macahu micigiisana ciiruhu ay tahay ciyrtiisii waa xoolihii allatii taasoo balaqad gaaraysa mi'ata baciirin boqol halaad oo raran wa rijaaluhu raggiisii alladiina raggaasoo nayfuu gaarahaya ayagana calىa miati وasabciina rajula boqol iyo toddobaatan nin barazad waxaa u soo bannaan baxay oo u soo muuqday lahu asaga sariyatan koox ilaalo ah oo min saraaya rasuuli rasuulka ilaaladiisa ka mida salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh qariiban meel u dhow min almadiina magaaladii madiina faaqadat alcirat xoolii bay ka qaateen wa asarat الrijaal raggiina way tafaasheen laakina abalcaasow ma aha falabta wuu ka baxsaday minaa xaggeeda sariyadii wuu ka fakaday falam tadfur bihi kumaysan guulaysanin inay qabtaan falammaa adkhaa markuu raadiciyey alleylu habeenkii suduulahu ama suduulahu farakyadiisii waa iska isticaaru habeenku markuu madoobaaday waaye istatara wuxuu isku qariyey abulcaas bijunxi dulaami mugdiga dhexdiisuu isku qariyey wadakhala wuxuu galay almadiinata magaalada madiina khaa'ifan asagoo cabsanaya taraqab sugaya wixii soo gaari lahaa wamada uu sii socday xataa wasala ilaa uu gaaray ilaa zaynaba ilan zaynab buu meesha ku ogaaya zaynab buu markaa u tegey waاstajaara bihaa wuxuu ka codsaday inay badbaadiso faajaarathu ayaduna way magangelisay waa la ismagangelin jiray faاstajaara bihaa waاstajaara bihaa magangal ayuu ka codsaday faajaarathu way badbaadisay waa habeennimo walamaa kharaja markuu u soo baxay alrasuulu rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu calayh lisalaati alfajri oo wastawaa uu ekaaday qaa'iman asagoo taagan fi lmixraabi mixraabkii uu soo galay wa kabbara uu xirtay lilixraami takbiiratulixraamkii oo allaahu akbar uu yidhi wa kabbara annaasu bitakbiirihi dadkiina ay la kibaarteen ay la xirteen xidhashadiisii sarakhad waxaa qaylisay zaynab min suf min waxay ka soo qaylisay min sufati الnaasi qolkii dumarka ay ku jireen ay ku tukanayeen wa qaalad waxay tidhi ayuha الnaas dadow ana zaynab binti moxamed baan ahay marka hore qofta idinla hadlaysaa waa zaynab ina moxamed ah waqad ajartu waxaan ijaaro siiyey oo aan badbaadiyey abalcaas ee faajiruuhu badbaadiye bay tihi abulcaas ninkii arkiyuusan dilin falamaa sallama الnabiyu nebigu markuu ka salaamo noqsday min aلsalaaة iltafata wuxuu egay ila naasi dadka wa qaala wuxuu yidhi hal samictum maa samictu ma maqasheen wixii aan maqlay qaylaan maqlay idinka ma maqasheen qaaluu nacam yaa rasuula allah wuu isberi yeelayaa marka nebiga qaala wuxuu dhahay waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadayda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye maa calimtu bishayin min dalik ani arrinta wax kama ogin ha ii malaynina wax xale aan malmaleegnay inay tahay wax aan ka ogaay arrintaa ma jirto xataa samictuhu maa samictumuuh saad u maqasheen baan u maqlay ilaa aad maqlay sidii aad idinka u maqasheen wainahu yujiiru waxaana badbaadin kara min almuslimiina muslimiinta xaggooda waxaa wax badbaadin kara adnaahum kan u liitaa naagba ha ahaatee ninkan waa in la badbaadiyaa uma اnsarafa rasuulku wuxuu u gadoomay ilaa beytihi gurigiisa wa qaala libnatihi gabadhiisiibu wuxuu ku yidhi akrimii mathwa abilcaas abilcaas managnaagaashihiisa bal karaameeyo wanaaji waclamii ogow annaki adigu laa tuxilliini lahu inuusan kuu bannaanayn taana la soco waayo aayadihii baa soo degay laisku xaaraantinimaynay yuusan kuu soo dhowaanin uma ka bacdi dacaa wuxuu u yeedhay rasuulka rijaala sariya sariyadii iyo kooxdii ilaalada ahayd allatii taasoo akhadat alciiru ka soo qaadatay xoolaha wa asarat irijaal raggiina qafaalatay wa qaala lahum wuxuu ku yidhi ina haada rajul nebigaa odhanaya ninkaani minnaa xaggeenna xayu qad calimtum buu ka joogaa meeshaad og tihiin ninkaan ma taqaani abilcaas annaguu naga mid yahay ama xaggeena wuxuu ka taagan yahay xaysu qad calimtum waqad akhadtum maalah maalkiisii baad qaadateen fain tuxsinuu haddaad ixsaan u samaysaan ka warrama oo watarudduu calayhi aad u celisaan alladii lahu wuxuu lahaa kaana maa nuxibu waa waxaan jecelnahay waqad akhadtum maalahu fain tuxsinuu oo watarudduu calayhi aladii lahu haddaad isaga ixsaan fashaan ood u celisaan wuxuu lahaa kaana maa nuxibu haasaan jecel nahay isaga farxi lahaa buu ihi muxuu u yahay sodohe wain abaytum haddaad diidaan laakiin oo aad dhahdaan maya waxaan u celinayna ma laha fahuwa xooluhu fayullaahi waa fay alla idin siiyey alladii afaa'a calaykum alla idiin soo celiyey wa antum bihi axaqun idinkaana ku xaqnimo badan haddaad iga diidaan idinkaa iskale qaata haddiise aad iga yeeshaan waan saan jeclahay faqaaluu waxay dhaheen bal naruddu calayhi maala maalkiisaan u celinaynaa yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow falammaa jaa'a mar allaala markii uu u yimid liakhdihi inuu qaato maalkiisii raggiina ay meesha joogaan qaaluu lahu raggii baa waxay ku dhaheen yaa abalcaas innaka adiga fii sharafin sharaf ayaad ku leedahay min quraysh wa anta adigu ibnu cammi rasuulillaah in adeerkii rasuulkaa wa sihruhu xididkiisii fahal laka ma kuu sugan tahay an tuslima inaad islaamto wanaxnu anaguna nanzilu laka aan kaaga degnoon kuu tanaasulno oon ku siina waayo can haada almaal maalkan kullahu dhammaan ka waran oo fatanqim aad iska qaniimaysatood qaadato bihaa e, bimaa macaka wixii micigaaga ahaadoo min amwaali ahli maka ahlu maka xoolahooda ah oo watabqii aad baaqi noqoto macanaa micigeenna fi lmadiina ka warran xaaladda ka warran cadinta faqaala wuxuu yidhi bi'sa maa dacawtumuunii waxaad iigu yeerteen baabaas leh bi'sa maa shay baabaas leh dacawtumuunii aad iigu yeeraysaan an abdaa inaan ka bilaabo diinii aljadiid diinkaygii cusub inaan ku bilaabo biqadratin qiyaam ilaan dad baa xoole u soo dhiibtay hadduu la soo gebbiyo meeshaan iska joogu islaamo waxay noqonaysaa inuu qadar sameeyey marka waxaad igu wacaysaan baabaas buu yidhi xoolahaygaisiiya madaa wuu dhaqaaqay abulcaas bilciiri xoolihii iyo wamaa calayha waa ratiyaalkii wixii kor saarnaa ilaa maka falammaa goortii balaqaha uu gaaray makana adaa wuu u guday wuu siiyey likulli dii xaqin xaqahu nid kastoo xaqu saaxiiba xaqiisa uma kabacdi qaala wuxuu dhaha yaa macshara quraysh qurayshay hal baqya ma haray liaxadin qof oo minkum adinka idinka mida ma jiraa cindii agtayda maalun maaguu ka soo jiro lam ya'khuduusan weli qaadanin qaaluu waxay dhaheen laa maya maya wajazaaka allah allah ku jaasiye canna xaggeena khayran faqad wajad eh, faqad wajadnaaka waan ku helnay wafiyan balan oofiye inaad tahay kariiman oo sharaf leh qaala wuxuu dhahay amaa wa inii anigu qad wafaytu lakum waan idin oofiyo waan idin siiyey dhammaan xuquuqakum xuquuqdiinii fa ana ashhadu an laa ilaaha ila allah وأنa محamda rasuulu اللh alla mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabuda inuusan jirin baan qirayaa muxamedna uu rasuul ilaahay yahay wallaahi maa manacanii iima diidin min alislaami inaan islaamo cinda muxamed fi lmadiina markaan ahaa ilaa khawfii cabsideediibaa ii diiday aan ka cabsanayay an tadunnuu inaad ii malaysaan annii anigu inamaa aradtu inaan ula jeeday islaamnimadii aan galay an aakula inaan ku cuno amwaalakum maalkiina wuxuu meesha is u islaamu u soo maray inuu xoolaa idinka cunuu rabay inaadan idhihin taasaan rabay buu yidhi falamaa adaaha markuu iga guday allaahu ilaahay ilaykum xaggiina wa faraqtu aan faaruqay oon ka faaruq noqday dimmatii dimmadayda minaa xoolihiina xaggooda aslamtu markaasaan islaamay uma kharaja wuu soo baxay xataa qadima ilaa uu soo galay calىa rasuuli illaahi rasuulkuu u soo galay sal اllau alيه wasalam faakrama wifaadatahu soo gelitaankiisiina nebiga waa soo dhoweeyey waraddahu ilayhi wuxuu u celiyey zawjatahu xaaskiisii zaynab wa kaana yaquulu canhu wuxuu ahaa mid ka dhaha rasuulka abilcaas xadaanii xadaanii waa ii warramay faصadaqanii waa ii run sheegay wawacadanii wuu ila ballamay fawafaa lii waana ii oofiyey waa ila ballamay waana ii oofiyey saasoo markaa dhahaya halkaasi waxaan oga baxaynaa qisadii saxaabigii cajiibka badnaa waa abilcaas bin rabiic